بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ugu horeyn ciddii soo qaban qaabisay iyo dadweynahan xaadirayba waa u mahad celinayaa kadibna kelmaddeennu waxay ku saabsanaan doontaa in sha allahu tacaala bayna atasbiixi waalridaa xidhiidhka ka dhexeeya in la tasbiixsado tasbiixu subxaana allah waa ilaahay ilaahayoo waxaan u cuntamin ama u qalmin laga dheereeyo waa tansiih laba dheereeyo subxaana allah walxamdu lilah alxamdu lilaahina waa ilaahay ilaahayoo wuxuu ku sifoobe kamaal iyo wanaaga lagu ammaano subxaan allaahina waa ilaahay waxaan u cuntamin ama u qalmin oo laga nasaha mase laga dheereeyo dunida aynu ku nool lahay ilaahay wuxuu inoo tilmaamay in laynoo keenay in layna itixaamo kulu nafsin daa'iqat اlmowt wanablukum bالshari wاlkhayri fitna wailayna turjacuun dadka qof waliba geerida waa dhadhaminayaa baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala inta geerida ka horeysana nablukum bالshari wاlkhayr sharka iyo khayrka labadaba waynu ku imtixaamaynaa baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala haddaad nimco heshana waa imtixaan hadday dhibi ku soo gaadhana waa imtixaan labaduba waa imtixaan mid waa imtixaan waxaa la eegayaa inaad kibirtoo qooqdid ama inaad tawaaducdid oo ilaahay u mahadnaqdid oo shukri la timaadid waa markaad wax hesho nabad iyo caafimaad ka dharagtid xoolo heshid cagsigeeduna oo imtixaana waxaa la eegayaa inaad sabirtid adkaysatid ilaahay subxaana wa tacaala qadaa'uhu wa qadaruh inaad raalli ka noqon kartid qur-aankana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inooga warramayaa ambiyo tiro badan oo labadaba lagu itixaamay iyo dad saalixiina dad xoolo iyo madaxnimo lagu itixaamay sida nebi sulaymaan nebi daawuud dulqarnayn taaluud waa madax muslima oo soo martay caalamulislaami ama dunidii muslimkaee soo jirtay dunidana ka teliyey meelo badan oo ka mid ah oo la itixaamay nimcaana lagu itixaamay kuwo kale oo dhib lagu itixaamayna ilaahay wuu ka warramaya qur-aanka qaar la dilay fariiqan taqtuluun qaar la xabsiyey nebi yuusuf qaar xanuun lagu itixaamay nebi ayuub basharka waxa dhib soo martoo dhan iyo waxaa barwaaqo maraba ilaahay ambiyu tusaale uga dhigay haddaba dhibaatooyinka wakhtigay jiraan dadku in badan wuu warwaraa cidhiidhina wuu dareemaa maanta dunida aynu ku noollahay dacal walba muslim baa la dilaya waxa raadiyow iyo t v ka warramaya waa muslim qaxaya iyo muslim la dilayo cidda dareen islaamiya ku jirta markaa ama ka damqanaya dadka muslimiinta ayo dhibta gaadhaysaa waa warwaraya waxaynu ka warramaynaa markaasi warwarkaa dawadiisa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo baxay magaalada u dhashay ee maka ah dabeetana dadkiisii baa ka hor yimi dagaal kale hor yimi dhibaatayn kale kala hor yimi aflagaadayn iyo ceebayn kala hor yimi isagoo rasuul ilaahay soo diraya oo leh ilaahay keligii caabuda ayay kala hor yimaadeen inay idhahdaan beenaalaad tahay saaxir baad tahay kadaab baad tahay waxaa qur-aanku uu ka warramayo oo dhan qofka bini aadamka ee dad sama u sheegaya wanaag u wada ee haddana dadkii wanaagga uu sheegaya ay ku leeyihiin beenaalaad tay ama kadaab baad tay ama saaxir baad tay ama waad waalantay yaa ayuha aladii waxay tilmaamayeen warkan kitaabka lagu soo dejiyeyow innaka la majnuunun bay leeyihin waabad waalan tahay waxbaa kuu dhiman cidhiidhi buu nebigu ka dareemay markaasi calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisaa hortiisa lagu toorjargaraynayo lagu leynayo aan waxba u tari karaynin waxaa hortiisa ku dhimanayay magaaladu joogay qoysas dhan oo la toorjargareeyo sida reer aalu yaasiroo kale wiil baa ka badbaaday camaar ibnu yaasir baa ka badbaaday odaygii islaantii wixiiba torjarkaa lagu laayay qaar kale waa la cadaabayay sidii mu'adinkii nebiga calayhi salaatu wasalaam bilaal ilxabashi oo kale dhagxaan inta la saaro allah allah u lahaa waxaasoo dhib oo soo maraysay haddana waxaa ka sii dhib badan marka dadka qofka kuugu xiga uu noqdo ka kuugu adag nebi maxamed adeerkii ruma markuu quraysh ka qustu dadka kale is yidhi la hadal carabtaasu xajka timaada amama ka timaada ama meelaha timaada la hadal adeerkiibaa daba socdaoo le kan anaa adeeruwa waa beenaale waxba ka dhegaysanina waa nin waalan waa abulahab waa adeerkii o ayaabihii walaalayiin oole le waa wiilkayagii waa anaa idinka og maxaad odhan lahayd haddii nin uu kuu yimaado adeerkiina daba socdo oo uu adeerkii ku leeyahay wuxuu sheegaya waxba kama jiraan ilaahay ba subxaana wa tacaala markaa wuxuu u soo dejiyey qur'aan ka warramayo laabtiisu siday u caafimaadi lahayd diiqan iyo cidhiidhiga tan iyo dhibtan qofka muslimka ah haysta si uga bixi kari lahaa waa dawaa'un yustashfa waa dawo lagu caafimaado ama tiryaaq sunta lagaga bogsado ilaahay wuxuu leeyahay fii suurati alxijr walaqad naclamu anaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun walaqad naclam waa ognahay baa ilaahay leeyahy annaka yadiiqu sadruk laabtu inay ku cidhiirtoomayso waxay ku hadlayaan daraaddeed adoo ilaahay rasuulkiisiiya basharkaba ilaahay kaa doortay afdal ah wixii bini aadamba aadam dhalay ugu fadli badan in haddana lagu caayo oo lagu tilmaamo waad waalan tahay ama waxba kuu dhiman ama waa saaxir ama waa kadaab ilaahay wuxuu leeyahy waa ognahay in laabta ku cidhiidhiyoomayso oo waxay ku hadlayaan laabtaada cidhiidhi aad ka dareemi doonto ee maxaa dawo kuu ah fasabbix bixamdi rabbik wa kun min asaajidiin baa ilaahay yidhi ilaahay u tasbiixso adigoo ku dheehaya amase ku maraya mahadnaqiisa iyo xamdigiisa kelimataan subxaana allah wa bixamdihi adigoo leh samee baa ilaahay yidhi oo wa min asaajidiin kuwa sujuudayana ka mid noqo labadan shay ee ilaahay uu tilmaamaya waxa weeyaan waa labada laabta caafimaadiya wax kasta oo cidhiidhiyo bini aadamka soo mara uu kaga bogsado haddii uu maxay dhadhan ay u samaynayaan hadduu yahay dadka salaada dhadhamiya tasbiixda dhadhaminaya qur-aan badan baa ilaahay soo dejiyo nebiga cidhiidhiga haysta uu ku tilmaamayo qad naclamu inahu layaxzunuka aladii yaquuluun falaclaka taarikun bacda maa yuuxaa ilayka wadaa'iqun bihi sadruka an yaquuluu lowlaa unzila calayhi kanz aw jaa'a macahu malak falaclaka baakicu nafsaka calaa aahaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa lacalaka baakicu nafsaka an laa yakunuu mu'miniin kula hadihi ilaayaat ilaahay waxa kaga warramaya wuxuu kaga warramayaa cidhiidhiga nebiga haystay calayhi salaatu wasalaam cidhiidhiga nebiga haystay iyo ceebtan siduu u necba iyo muslimkan la dhibayo iyo waxa lagu hadlayo iyo waxa dood laga dhiganayo muu lacag haysto iyo ma malaa'iga soo raacda iyo dadkaa rumayn waayey ilaahay wuxuu uga dhigay markaas amar lagu siiyey tasbiixso adigoo ku dheehaya xamdiga alle oo sujuud kaas baa tiriyaaq u ah ama caafimaad u ah laabtaada iyo waxay ku hadlayaan oo dhabkaasaad kaga bogsanaysaa walidalik baa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam marka arrini qabsato idaa xasabahu amrun badara ila الsalaa marka dhibi ku dhacdo waxa u degdegi jiray nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xagga salaada waxaana ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya mas'aladaasiyo aada loogu boorinayo qur-aanka dhul badan kaga soo aroortay fasbir calaa maa yaquuluun wasabbix bixamdi rabbik qabla طuluuci الshamsi wa qabla اlguruub wa min alleyli fasabbixuu adbaara sujuud fii suurati qaaf ilahay wuxuu leeyahy sabir waxay ku hadlayaan oo ilaahay u tasbiixso adigoo ku dheehaya ilaahay mahadnaqiisa waagu intaanu beryin ama cadceedi soo bixin iyo inta aanay cadceedi dhicin iyo inta gabalku dhace habeenah iyo wa adbaari sujuud salaadaha dabadood tasbiixdaa badi baa ilaahay leeyay fasbir ina wacd allahi xaq wاstagfir lidanbik wsabix bxamdi rabika bاlcashiyi wاlibkaar fi suurati gaafir wa fi tuur wاصbir lxukmi rabik fainaka bacyunina wsabix bxamdi rabika xiina taquum wmin alleyli fasabixu waidbaar الnujuum wa fi suurati اlinsaan faصbir lxukmi rabik wla tuطic minhm aahima aw kafuura wاdkur isma rabika bukrata waasiila wmin alleyli fasjud lahu wasabixu layla طawiila suwarkaa kala gedisanaynu soo tilmaamnay dhammaantood ilaahay nebi moxamed wuxuu farayaa inuu sabro marka labaadna waxaa la farayaa inuu gargaarsado salaad iyo tasbiix salaad iyo tasbiix inuu gargaarsado taa macnaheedu waxa weeyaan cidhidhi kasta uu qofka bini aadamkii galo hadduu tasbiixda badiyo wuu ka caafimaadaya hadduu tasbiixda badiyo laabtiisu way caafimaadaysaa waana dawadii la siiyey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ee loo tilmaamay inay tahay waxa uu ku caafimaadayo bale waa dawada kurbo oo dhan lagaga baxo balaayadu markay kugu habsato ilaahay qur-aanka wuxuu tilmaamaya wadannuuni id dahaba muqaadiba fadana an lan naqdira calayhi fanaadaa fi dulumaati an laa ilaaha ila ant subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin nebiyullaahi yuunus baa ilaahay qur-aanka kaga warramaya oo markuu tolkii ka cadhooday ay waxba ka maqli waayeen intuu cadhooday ka tegey isagoo moodaya inaan loo qabsanaynin ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waanu qabannay dabeetana waa kii doonta fuulay saynu wada naqaano doontii dabeetana laga tuuray ama ka dhacay dabeetana baddu liqday badda gudaheedii haddana nimiri sii liqay qof badi liqday awalbay bay badi ahayd ileen geed la cuskadaana meel aad waxaad ku badbaadaa jirin iyadoo baddu ku liqday haddana hadduu nimiri afka ku geliyo calool nimiri buu galay markaasuu dhawaaqay baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin fanaadaa fi dulumaati an antani waa mufasiradii waxa uu ku dhawaaqay waa maxay laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin ilaahay ow adunba xaq lagugu caabudaa subxaanak xuma ka hufnaantaade nasahnidaada iyo weynidaade inii kuntu min aldaalimiin waxaanaan ku jiraa ma aha ilaahu dulmi aadi dulmidaye waa aniga dulmigaygii buu leeyahy qofka mu'minkee dhabtahi wuxuu rumaysanyahy ilaahay inuu yahay maxay laysa bidallaamin lilcabiid wax allaaliya waxaad idinku jiraa inuu yahay fabima kasabat aydiikum wayacfu can kaiir wax waxaa mashaakil ku qabsadaa waxaad geysatay in wax ka oo lagu horumariyay inay tay weliba in badanna inuu rabbi kaa dhaafay waa yacfu can kathiir dadka badhna waa loo ururiyaa waxaasoo oo naarta lagaga wada jaraa dadka badhna adduunka lagaga sii jaraa nebiyullaahi yuunus wuxuu ku dhawaaqayaa markaa meeshaan ku jirayo dhibta ay haysataa waa waxaan anigu geystay ilaahu dulmi aad adigu idulmiday maaha ilaahu afcaashaada dhiyo dhammaanta xuma waad ka dheertay subxaanak buu leeyay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoogu jawaabayaa markaa wixii lagu badbaadiyey nabiyullaahi yunis inuu yahay maxay tasbiixdaa ilaahay fii suurati saad ku tilmaamaya haddana falowlaa annahu kana min almusabixiin lalabitha fii baطnihi ilaa yowmi yubcahuun baa ilahay yidhi falowlaa annahu kana min almusabixiin haddii lala-yahay baa ilaahay leeyay markuu dunida jooga ama nabadda qaba ama caafimaadka qaba haddaanu ka mid ahayn kuwa tasbiixsada kuwa rabbi u tukadee tasbiixsada haddaanu ka mid ahayn lalabitha fii baطnihi ilaa yowmi yubcahuun halkaasaan ku ciqaabi lahaa baa ilaahay leeyay inta laga soo saarayo idan sababu najaati waxa uu ku badbaaday ee ilaahay subxaanaه wa tacaala ku badbaadiyey waa maxay waa inuu ahaa min almusabixiin idan kurbadaa lagu faydaa ayan kaanat kurbo ku haysato oo dhibaato ha noqoto oo jasadiya jidh ku haysata ama ha noqoto mid laab ahaan ku haysato nafsiya psychologically problem ku haysta oo aada xamili kari la-da oo qaadi kari la-day waxa lagaga badbaadaa inaad tasbiixdaada badisid bale qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya inuu xidhiidh ka dhexeeyo inshiraaxu sadriga qofku inuu farxo laabtiisu ballaadhato inuu ridaa dareemo iyo tasbiixda in xidhiidh ka dhexeeyo ilaahi subxaanah wa tacaala nebiyullaahi moxamed wuxuu tilmaamay in laabtiisa loo sharxay alam nashrax laka sadrak nebi muuse waa ku ducaysanayay rabbi ishrax lii sadri wayasir lii amri waxlul cuqdata min lisaani ilaahu laabtayda ii waasiciyo ii sharax cidhiidhi hay dareensiin ilaahay nebi moxamed wuxuu u tilmaamayaa markaa siduu laabta ugu sharxoomayso siday tay wa min waraa'ihina inaga fii suurati طaha ilaahay wuxuu leeyahy faصbir calى ma yaquuluun wasabix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshamsi waqabla guruubiha wmin aanaaءi اleyli fasabix waaطraafa الnahaari lacallaka tardaa baa ilaahay yidhi waxaa ilaahay leeyahy sabir oo tasbiixso oo tuko oo cibaadayso waagu intaanu beriyin iyo gobolku intaanu dhicin inta ka dhex leh iyo habeenka gobol ka mid ah iyo daclada maalintii waktiyada salaadaha iyo cibaadaadka la sameeyo o dhan aayadda waa soo hoosgelaya intaaba tasbiixsaan la yidhi maxaad helaysaa markaa lacallaka tardaa baa ilaahay yidhi kay tardaa si aad raalli ahaanshiye u heshid idan bayna aridaa tasbiix bay aayaddan isku xidhaysaa iyana qofku hadduu rabo cidhiidhiga nafeed inuu ka baxo warwarku inuu ka dego inuu ka mid yahay tasbiixdu waxa ay ku degto waana wax la faray qofka muslimkaa fii xayaatihi kulliha ama fii yowmihi wa layli intaan cadceedi soo bixin intaan u dhicin habeenka gobol ka mida maalinta qeybteeda hore maalinta qeybteeda dambe intaba aayaddu waa tilmaamaysaa culamada badhbaa waxay yidhaahdaan tasbiixaha waxa ugu weyniba waa salaada waayo toddoba meeloodoo salaada ka mid a ah la tasbiixsadaa salaada ka mid a ah. sidaa ogeed baa ilaahay wuxuu qur-aan ku tilmaamaya fii buyuutin adina allahu an turfac wayudkara fiiha smuhu yusabixu lahu fiiha bilguduwi walaasaal waxay ku fasireen yusabixu lahu fiiha bilgudu walaasaal ilaahay loogu tukanayo oo lagu tasbiixsanayo gelin hor iyo gelin dambaba waayo waa shaqada ugu badanee uu qabto qofka maxay salaada tukanaya waa shaqada ugu badanee laga rabo dadka masaajidda camiraya inay sameeyaan xadiidkii mucaawiyata bn alxakam nin baa soo galay masaajidka iyadoo la hadla buu ogaa salaada waagii hore hadalkuna wuu iska bannaanaa adigoo iskaga jira haddii midi kula hadla waad iskala hadlaysay dabeetana qur-aan baa soo degay tilmaamaya inaan hadalku bannaanayn kadib nimaan waxba ogeyn baa soo galay salaadiioo lagu jiraa midixin dhisay dabeetana alxamdu lilaah ayuu yidhi waa la maagay marka raggii salaada kula jiray baa isha ku wada gubay ama waa loo sacbatumay waa loo tilmaamay inaanu waxa kani waxuu sameeye ahayn hakalatkum ummukum buu yidhi markaa hooyadiin idinka goblantay maxaa ishayga iga gubaysaan dabeetana waa loosii tilmaamay inaanay saas saxayn salaadda markii laga baxay ayuu nebigu u yeedhay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu leeyahy fa wallaahi ima dagaalin oo ima weji tubin oo ima maagaynin qof wax sameeye igama dhigin weligay ma arag buu leeyahy macallin ka fiican nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam intuu ii yeedhay buu wuxuu igu yidhi buu yidhi ina haadihi salaa laa yasluxu fiiha shay-un min kalaami innaas warniyahow salaada gudaheeda dadka warkooda wax ahay uma suubamaan ee waa maxay innamaa hiya atasbiixu waltakbiiru wa qiraa'at alqur'aan buu nebigu ku yidhi salaadu waa tasbiixaad iyo takbiiraad iyo qur-aan la akhriya buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wassalaam sidaa ogeed salaada waxaa ka mid ah allahu akbar markaad tidhaahdo tasbiixaad baa lagu furtaa subxaanaka allahuma wabixamdik sawd kama mid ahaa tasbiixda lagu furto tabaaraka smuka wa tacaala jadduka walaa ilaaha hayruk waxaa kaloo ka mid ah subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha illa allah waxaa ka mid ah saddex jeer in la yidhaahdo tasbiixaad iyo takbiiraat iyo wax la mida ah. kuwaasoo dhammi waxay yihiin maxay iftitaaxiyada salaada lagu furto waa nooc ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah salaada marka la rukuucsanya maxaa la yidhahdaa subxaana rabbi alcadiimi wa ama subxaanaka allahuma wabixamdik iyo wax la mid ah marka la sujuudsanyay maxaa la yidhaahdaa subxaana rabbi alacla wa iyo wax la mid a ah, tasbiixaad la mida ah. qur-aanka markaad akhriyayso ee salaada tukanayso haddaad aayaatu tasbiix aayad ka mida ah soo marto waa la tasbiixsadaa imaamkaagu hadduu qaldamo ama shay qalati uu ka dhaco salaadda maxaa la sameeyaa subxaana allah baa la yidhaahdaa haddaanad faatixada aqoon aad iminka islaamtay ama aanad hore u aqoonin maxaa la sameeyaa halkii faatixada tasbiixaad baa lagu bedelaa subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar ayaa lagu tukadaa halkii faatixada ayaa lagu bedelaa waa toddoba meelood bay yidhaahdaan culammadu iyo salaada ka mid a ah, oo toddobadaba la tasbiixsado waxaan leenahay ma marka dhibtoo quraba tasbiixaadku maya cagsigana waa loo adeegsadaa bini aadamku hadduu nimco helo wuu kibraa nimcada bini aadamku kibir buu ka qaadaa ama tacajub iyo isla weyni dunida maanta aynu ku nool lahay maalmihii la guulaystay ee aad baa loo faanaa waddan waliba maalintuu madaxnimada qaatay ama xornimo qaatay ama kan qaatay maxaa la sameeyaa isticraad alquwa dowladda iyo dadku waxay xoog lahaayeen baarayd baa la maraa askar baa la mariyaa ciidamo dowladda xooggeeday muujisaa bini aadamku inta badan afraaxda wuxuu ka dhigaa meel uu xooggiisa muujiyo ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu barayaa nabiy llaahi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam iyo wa min waraa'ihi اlmuslimuun markaad guulaysataan ama nimco heshaan ama badrhaadhaysataan kibir ma jiro ee tawaadacuu lilah ilaahay baa idiin hiiliyaye ilaahay isu dhuldhiga saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu u tilmaamayaa shaqada ugu fiican ee la qabtaa inay tahay maxay tasbiix ida jaءa nasr اllahi wاlfatx wara-yta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaaja markii hore waxaa la tilmaamayay markuu maka joogay ee jabay ee laga xoog batay ee la aqbali waayey ee cidhiidhigu haystay wuxuu samayn laa tasbiixsaa la yidhi markuu maka ku soo galay isagoo sideed kun oo askari wata oo reer markay isdhiibeen oo uu meesha oo dhan ka taliyey oo dowladda islaamigaha calankeedu ballaadhay ee reerihii iyo qabaa'ilkii ka soo horjeeday wufuud ay bilaabeen reer reerin loogu yimaado reer walba isagoo odagiisu horkacayo ayaa ilaahay nebiga la hadlaya calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiiyo waxaa la leeyahy idaa jaءa nasru اllah wاlfatx haddii ilaahay guushiisu idiin timaado iyo furashadiisu oo ra-yta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaaja oo aad aragto dadkoo diinta usoo gelaya koox koox awal midh midh baa la la'aa maka qofkii islaamaa la tumayey iminkana waa koox koox iyo bulsho bulsho haddayd aragto dadkoo diinta saa usoo gelaya baa ilaahay yidhi maxay qabo ma faanfaan baa la yidhi oo kibir markaa oo sheego raganimadiina iyo xooggiina inaad ku meel marteen maya ilaahay wuxuu leeyahy markaana waxaa samaynaysaan fasabbix bixamdi rabbik wastakfirhu ilaahay subxaanahu wa tacaala u tasbiixso adigoo ku dheehaya mahadnaqiisa weliba dunuubtiinna ilaahay idiin qabanin iyo gaabiskaad diinta ka gaabiseenna istikfaar kala kaalaya baa ilaahay leeyahy